alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamadi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wzidna cilma qaala alimaam abulxusein muslim اlxajaaj bn muslim اlqushayriyin naysaburi raximah اllah xadaana yaxya bn ayub cabdullaahi bn cawn اlhilaali wuxuu ku saabsan yahay fii baabi اlifraadi wاlqiraani biاlxaji wاlcumra alifraadu wاlqiraan waa laba wej oo ka mida awjuhu nusuk xajka iyo acmaashiisa marka laga hadlaayo qaybaha uu qaybsamo ay saddex bay u qaybiyeen culimmadu axaadiistana ka qaateen alifraad oo xaj keligii loo safro safartaasna xaj keliya la soo guto alqiraan in safartaasi xaj iyo cumro la isku daro hal mar ah oo hal niyo la iskugu keeno ama hal camala ah ay wada galaan niyadaasi xajka iyo cumradana la niyoodo iyo tamatuc oo safar loo cumro la aaday fii ashhuri alxaji cumradaa kadibna isla safartaasi xaj laga dambaysiiyo oo la xajiyo marka halkan wuxuu kaga hadli doonaa alifraad in xaj keliya la niyoodo walqiraan in la qiraaniyo la xiriiriyo bilxaji xajki waalcumrati cumrada labada iyo midka kale oo tamatuca la yidhaahdaba saddexdaba way bannaan tahay afdalka iyo yaa fadli badan bay culamadu ka hadlayaan masalatu fasqu alxaji ila alcumrana khilaaf mashhuura ka jiro saxaabada dhexdooda weli socda in cumrada lala imaado fii ashhur alxaji oo hal safara markaasi inti la kala qaado lala imaadana waa kaa soo marray cumar iyo radi allaahu canhum cuhmaan binu cafaan iyo saxaabada qaar ridwaan ullaahi calayhim ajmaciin inay marka ayna jeclaysanin oy lahaayeen beytka siduu u ahaado mar walba mid camiran in safarra xaj loo imaado safarra cumro loo imaado riwaayaadka iskhilaafsanna halkaasay ku socdaan oo ku biirshadanayaan waxaa khilaaf ka taagan yaha on soo maray daahir اaxaadiiث iyo ikhtilaafahm fii daahir اaxaadiiثina khilaafka uu kusa leeyahay inay isku khilaafeen nabiga calayh salaam maqaarin buu ahaa ma mufrid buu ahaa mutabatac buu ahaa raawi <clears throat> kasta oo ruwaada ka mid ahana wuxuu maqlay iyo goortuu maqlay buuna ku xidhan tahay oo xilligii hore uu nabigu xaj keliyaa niyooday iyo markuu isku daray xaj iyo cumro iyo tamatucii oo macnaahaan qiraanku u wato halkaasuu khilaafku salka ku hayaa laakiin saddexdaba waa asax nabiguna inuu qiraan ahaabay riwaayaadka u badan yihiin oo jamhuurulaxaadiid u badan tahay oo uu xajiya cumro isku daray sala allahu calayh waaalih wasalam laakiin saxaabadiisa uu amray inay tamatucaan fii ashhur ilxaji iyaduna waa arrin bannaan weliba nabiga uu tamaniyey haddaad xaj aad niyootood ifraad ka dhigatana ajirku hadba tacabka iyo nasabka iyo infaaqa iyo ajirkuna la socdaayoo safar aad xaj u aadday iyo safaraad cumro haddana u aaday labadaasi safarood waa ka dhibaato badan yihiin safaraha safarta halka mar ah ee xaj iyo cumro isku dartay waa ka dhib badan yihiin marka iyaduna insha allahu ajirkooda iyo hawaabkooda waa badan yihiin qaala xadaanaa yaxya bnu ayuuba wa cabdullaahi bnu cawn alhilaaliyu qaala waxay dhaheen xadaanaa cabaad bnu cabaad almuhallabi qaala xadaanaa cubaydulaahi bnu cumara can naaficin mowla bni cumar can ibni cumara fii riwaayati yaxya qaal ahlalnaa maca rasuuli illaah cabdullaahi bin cumar wuxuu yidhi ahlalnaa waxaan xarmannay oo niyoonnay maca rasuuliillah nabiga annagoo la soconna calayh salaam bilxaji mufrada xaj keligii ah aan nabigaa la soconnay marka markuu ahlalnaa leeyahayna waa bacdu saxaaba qaar baa cumro keliya ku dhawaaqay qaar baa xaj ku dhawaaqay qaar baa isku daray intaba way jireen markii dambena dadkii laba uma loo qeybiyey man saaqa alhadya waman lam yasuq dad hadyo wada oo aan la ogoleen ilaa yowmu naxri laga gaadho inay taxallulaan iyo dad hadyo aan wadinoo la yidhi xajkiini ama cumro niyo ama xaji niyo waxoo dhan ba cumro u bedela fii riwaayati ibni cown ana rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam ahalla bilxaji mufrada xaj keligii buu soo niyooday oo xarmaday nabiga calayh الsalaatu wasalaam hada fi libtidaa waa bilowgii hore laakiin markii dambe jibriil baa u yimid inaka fii waadin mubaaraka faqul fii cumratin bixaja oo xajatin fii cumra xaji cumro isgeli waa kii la yiro laisku daray nabiga calayh salaam marka markii hore ayuu ku dhawaaqay xaj kadibna cumru ku daray qaala waxadaanaa surayj ibnu yunusa qaala xadaanaa hushay bnu bashiir ilwaasidi qaala xadaanaa xumaydun can bakr can anas radia allahu canhu qaal samictu nabiya nabiga calayh salaam baan maqlay oo calayhi salaam yulabii la beegsanaya bilxaji xaj iyo walcumrati cumro jamiican laisku daray marka yulabi iyo yuhillu iyo axrama yuxrimu iyo waa isku wada macno yulabi wuxuu ku dhawaaqaya talbiyadii oo ixraamkii iyo nusukiina ay la socoto bilxaji xaja walcumrati cumro jamiican la jamciyo laisku daray labayk allaahuma xaja wacumra buu yidhi qaala bakar faxadatu bidalika ibnu cumara ibna cumar cabdullahi bn cumar baan u sheegay arrinka asaga waa warkaa anas uu ka wariyey yaan ibnu cumar u sheegay faqaala wuxuu yidhi labaa bilxaji waxdah ibnu cumar isagu xaj marka ku dhawaaqaya nabigu mu maqlaayey marka maya ee nabigu xaj keliya ku dhawaaqayoo mufrid buu ahaa iyo nabigu xajiga cumruu isku darayoo anas u wato waxaana la ogaya anas baa ooga dhowaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka laga hadlaayo cabdullaahi binu cumar labaa bilxaji waxdah falaqiitu anasan bakar weeyaan waxa u kala socda u kala warka u kala qaadaayo bayna cabdullaahi bni cumar iyo anas waxaa warka u kala qaadaya bakar oo marra wuxuu weydiiyey anas oo nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu xaji cumro isku daray buu sheegay haddana ibnu cumar baa wuxuu yidhi labaa bilxaji waxdahu anas buu ku noqday oo falaqiitu anasan anas baan la kulmay faxadatuhu waxaan u sheegay biqowli ibni cumara cabdullaahi bni cumar hadalkiisii oo ah inuu nebigu xaj keliya niyooday anasow adiguna waxaad igu tiri xajiga cumru isku daray faqaala anas baa wuxuu yidhi maa tacuduunana naguma tirinaysaan ilaa sibyaanan carruur mooyeene carruurun baad noo arkaysaan aan warkooda la qaadanaynin annagoon carruur ahayn oo markaa nabiga xajatul-wadaac uu xajinaayey anas labaatan jir buu ahaa toban sano waa kii nabiga u khidmaynayey toban jirra nabiga loogu keenay xajatul wadaacna sanadkii tobnaad buu ahaa marka labaatan jir buu ahaa anoon rag nin labaatan jira yaad hadda warkaygii qaadan leedihiin ood labalabaynaysaan ood leedihiin ibnu cumar baa saa yidhi nabigaan la socday calayhi salaam waana maqlay samictu rasuula allah nabiga calayhi salaam baan maqloo yaquulu la labayka cumratan waxaja ilaahu waxaan ajiibay oon kugu ajiibay oon niyooday xaj iyo cumro laysku daray ama cumro iyo xaj laisku daray warkaasaan maqlay buu yidhi warka anas baana raajixa oo xoog badan riwaayaadka kalena xoojinayaan anasna wuxuu ahaa musaaxibkii nabiga calayh salaam ka jaabirin sida jaabir bni cabdilaahi oo kale ka caaisha radia allaahu canhum jamiican saxaabadaas oo dhanba riwaayaadkooda waxay u badan yihiin inuu nabigu qaarin ahaayoo qiraan uu ahaa xaja cumro isku daray riwaayaadka ifraad buu ahaa lahna waa camalkii la mideeyey ee la waxiday oo hal camaloo camalulxaja unbaa lala imaada xajkiiyo cumradaba way isla socdaan hal camal bay noqonayaan ama mehe dhawaaqii hore ku dhawaaqay weeye waxyaalahaasba waa looga jawaabay waxadaanii umayata bnu bistaam alcayshiyu qala xadaana yaziid bnu urayc yani ibnu zuraycin qaala xadaana xabiib bnu shahiid can bakr bn cabdillaahi اlmuzani qaala xadaana anas radi allahu canhu anahu ra'aa nabiya nabigu arkay calayh salaam oo jamaca jamciye jamaca kulmiyey isku daray baynahumaa xaj iyo cumro bayna alxaji waalcumrati ayuu kugu fasiray qaala fasa'altu bna cumara cabdullaahi bnu cumar baan su'aalay buu leeyahay waa bakarkaas ina cabdilaahi ah faqaala wuxuu yidhi ahlalnaa bilxaj xaj keliyaan baan niyoonnay nabigana uu ku dhawaaqay farajactu ilaa anas baan ku laabtay buu leeyay bakr faahbartuhu maa qaala ibnu cumara wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi kaannamaa kunaa sibyaan sida annagoo carruur ahaa oo carruur aad naga soo qaadaysaanba oo warkooda aan la qaadanayn samictu rasuul allah buu marka yidhi nabigaan maqlay waman samica wa xafida xujatun calaa man lam yaxfad qofkii wax xifdiyey oo ziyaado la yimid ziyaaratu cilmin kaas ayaa maarata laga horumarinaya qofka warkiisa iyo riwaayadiisa ay anqas ka yartahay oo ka nusqaansantahy oo maxaa yeelay ifraad iyo iyo muxuu ahaa eh, qiraan qiraankaa ziyaadaah qiraankaa ziyaada ah wuxuu ku saabsan yahay maa yalzamu waxa laazimaya man qof ku waajibaya manka oo xarama xarmaday oo niyooday bilxaji xaj uma qadima makata maka soo galay isagoo xaj wata oo xaaji ah mufrid ah ama qiraan waa isku midee xagga camalka waa iskaga mid oo isku shaqo maa la qabtaaye ayuu maka soo galay waxaa ku waajibi baa laga hadlayaa oo ah min aawaafi awaafi اlquduum iyo wasacyi bayna asafa wاlmarwa labadaasuu la imaanaya oo xaj keliya hadduu qofku soo niyooda ama isku daray intaan la gaarin xajka wakhtigii loo baxayo mina iyo carafiya la aadayay gelidda uu maka soo galaybaa waxaa lagu leeyahay inuu camalka ugu horreeya ka bilaabo dawaafka sacyiga bayna asafa wاlmarwa laakiin waa soo marray sacyigu inuu dib u dhigan karo oo dawaafulifaadaha uu raacin karo qaala xadaanaa yaxya binu yaxya qaala akhbaranaa cabharun can ismaaciil bn abi khaalidin can wabara ibn cabdiamaan wabarat ibn cabdiraxmaan qaala kuntu jaalisan cinda bni cumara cabdulaahi bn cumar baan ag fadhiyey fajaahu rajul nin baa u yimid faqaala wuxuu yidhi ayasluxu lii ma ii bannaan yahay an aduufa bilbeyti intaan kacbada dawaafo inaan iska joogo qabla an aatiya almawqif anoo mowqifkii tegin mowqifka waa maxay waa wuquufu carafa wuquufa carafa anoon tegin inaan kacbada intaan dawaafo dawaafkaas dawaafulquduumka aan ku sii joogo ma ii bannaan tahay deena sidaa aan muxrim haddana ku ah xalaaloobin waa madhabka jamhuuru saxaaba iyo ibnu cabaas baayaa meesha ku jira masaladan ayadaa ibnu cabbaas wuxuu leeyahay haddaad kacbada dawaafto dawaafka waa inaad ku xalaalowdo uma maxiluhaa ila albayt alcatiiq buu deliishanayaa aayaddaasoo tafsiirkeeda culimmada kalena ay si u fasireen waxaa laga hadlaayo ee maxiluhaa laleeyahay waa hadiyada goorta la gowrici baana laga hadlaya inay tahay xaramka in la gaadhsiiyo hadyada oo waxa meesha lagu gowracayo ay noqoto xaramka inay noqoto ayaa la wadaa goorta la gowracayana bitaxdiid waa yoomu naxriga oo maalinta tobnaad bay ka bilaabanaysaa jumhuurtu sidaasay qabaan ibnu cabbaasna wuxuu leeyahay kol haddaabaad xaramka intaad tagto kacbada dawaafto uma maxilu soo galo inaad xalaalowdo haddaad marka aad tahay mufrid ama qaarin raba inuuna xalaaloobin dawaafulquduum aa iskugu dhowaanin haddaasaad dawaafulquduum la imaato dawaaf kasta oo kacbada la dhawaafo waa lagu xalaaloobi ayasluxu lii marka su-aasha sidanay ku timid ibnu cumar baa la weydiinaya wabara binu cabdiraxmaan baa weydiinaya ayasluxu lii ma ii bannaan yahay an atuufa bilbayt intaan dawaafo qabla an aatiya almowqif carafa anoon aadin inaan kacbada intaan dawaafo ku sugo deena caraf aadin faqaala nacamhaa way ku bannaan tahay buu yidhi faqaala wuxuu yidhi wabara faina bna cabbaas cabdulaahi bnu cabbaas yaquulu wuxuu leeyahay warkaa war khilaafsan oo wuxuu leeyahay laa taduf bilbeyt kacbada ha isku xataa taatiya almowqif ilaa aad mowqifka ka tagta carafa adoon carafo tegin kacbada ha dawaafin maxaa yeele haddaad dawaafto waad xalaaloobaysaa ah, carafana marka dee weli gaarinba inaad xalaalowdo ma aha faqaala ibnu cumar baa wuxuu yidhi faqad xaja rasuulu ullah nabiga calayhi salaam baa xajiyey fadaafa bilbeyti qaarin buu xaji cumru isku daray fadaafa bilbeyti kacbadii buu dawaafay waxay afar beri ka dhiman tahay carafa ayuu kacbada dhawaafay qabla an yatiya almowqif intuuna carafada tegin fabiqowli rasuulillaahi nabigan ma xalaaloobin waa kii sugaayey oo muxrimka ahaa fabiqowli rasuulillaahi sala allah aleh wasalam qowlkii nabiga miyaa axaqu xaqnimo badanoo mudan an ta'khuda inaad qaadato aw amase biqowli ibni cabbaas cabdullaahi ibnu cabbaas qowlkiisa miyaa xaqnimo badan in kunta saadiqan haddaad run sheegayso oo waxaad ibnu cabbaas ka soo warin hadduu run yahay amaa aad saadiqadaa tahay mid alle iyo rasuul rumaysan oo nabiga calayh salaam raacidiisa raacsan rumaysan haddaad tahay warka nabiba nabi moxamed calayh salaam baa xaqa in la qaato mise warka ibnu cabaas warka nabiga calayh salaam baa horreeya meeshii war nabi uu yaallo qof kale warkiisa lama qaadanayo hadduu mukhaalif yahay oo uu ka hor imaanayo daahirka ibnu cabaasna mujtahid buu ahaa waa ijtihaaday aayaddaas macnaheedaasuuna kala dhexbaxay ee nabi khilaaf oo muna soo qasdin waxaa shaahu daalika arrinkaana waa ka fog yahay ibnu cabaas iyo saxaabatu rasuulillaah aad bay ugu xoog badnayd taqadirinta iyo ilaalinta qur'aanka iyo sunnada nabiga calayh salaam laakiin waxaa laga hadlayaa dalaaladii baa lasku hayaa waxaa lasku hayaa waa dalaalada naska muxuu tusayaa iyo macnaha uu xumbaarsan yahay iyo qaabka u hadlaayo wey waxa khilaafka keenayoo ikhtilaafahu fii mafhuumi nusuus nusuusta fahamkeedaoo laisku khilaafo ayaa waxaa ka dhasha ikhtilaafu alaxkaam axkaamta iskhilaafka isku khilaafayaan marka laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam qaarin buu ahaa maca dalika dawaaf alquduum intuu la yimid yuu dawaafkaa uuna ku xalaaloobin waxa dawaafka lagu xalaaloobay lagu taxalluli waa dawaafka dawaafulcumraha la yidhaahdo oo haddaad adoo cumro ku yimid aad kacbada dawaaftoo sacyigii la timaadoo tirihii gaabsato waad xalaaloobi ama haddaad xaaji tahay qaarina ama mufrid ah dawaafka asaga ah waa ka taxiyatulmasjid oo kaleoo dawaafulifaadaha dambe ee maalinta tobnaad bilaabani kaaway midka wax ku xalaaleen ee taxaluluaani aad ku gaari karto وxadaثna qtayba بن سacيidi qaal xadaثna jrيir ibn cabdالmajiid can bayaan ibn bishrin can wabrat ibn cabdالرaحmaan qaal sa'la rajulu ninbaa wuxuu su'aalay ibna cumara radi الlah canهuma aطuufu maطawaafi bilbeyti kacbada wاlxaal qad axramtu bاlxaj anoo xaj soo xarmaday oo weli carafa la gaarin kacbada dawaafkeeda miyaan aadi faqaala wuxuu yidhi wamaa yamnacuka oo maxaa kaa reebay waxaa iga reebay dee nin baa le haddaad dawaafto waad xaloloobi faqaala wuxuu yidhi inii ra'aytu ibna fulaan ina hebel ibnu cabbaas inuu habaa soo maray yaa waxaan arkay yakrahu asagoo arrinkaa nacaya wa anta adigaase ibnu cumarow axabbu ilayna aan kaa jecelnahay minhu ninka asaga ninkaa ibnu cabbaas adaan kaa jecelnahay maxaa yeelay buu leeyahy ra'aynaahu ibnu cabbaas waxaan aragnaa qad fatanathu dunya adduunyada inay fidnaysay fatanathu dunyada wuxuu ka wadaa kaana miman tawalla alwilaayaat dadkii wilaayaadka iyo mas-uuliyaadka iyo xilalka qaaray buu ka mid ahaa oo waali lbasra buu noqday oo basruu mar madax ka noqday marka dadka wilaayaadka iyo xukunkuna waa madinatu lilfitna ama khataru fitna ayay wadataa laakiin waa dhici kartaa wayna dhacday in saxaabatu rasuulillaah ay cadaalad wax ku maamuleen xukunkooda uu ahaa xukun waafaqsan calaa minhaaji nubuwa nabiga dariiqiisa sala allahu calayh wasalam laakiin waxaa weeyaan ninka xilqaaday nin xilqaaday eedqaad waay nin xilqaaday eedqaad oo saxaabatu rasuulillaahi baa baxsan weyday xilalkii iyo mas-uuliyaadka ay hayeen oo intaasoo xagasho ay ku dhacday laakiin saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka ugu khayr badan bay ahaayeenoo xil qabta oo mas-uuliyaad iyo xilal ka soo baxa oo ayagoo xilkii iyo mas-uuliyaddii hayoo dhaqaalo badan gacantooda uu soo maraayo yay ka ararsanaayeen intii ayaga uun maaragtay markaa looga qoondaya waxaan ka ahayn ayna u dhowaan jirin oo weliba loo nixi jiray oo la dhihi jiray maxaa sidan ugu nooshihiin idinkoo mas-uuliyiin oo xilal waaweyn haya markaasay dhihi jiray xoolahan ayagaa isku taaban mayno waanu ku halaagsanaynaa akhriya adduunba waa lagu baaba'ayaa ayay dhihi jireen marka cabsi iyo taqwa iyo warac ayaa lagu yaqaanay weliba taqwo intay dhaafeen bay warac oo ah tarku maa laysa biba'sin khawfa mina bihi ba'su waxaan dhib lahayn bay ka carari jireen ayagoo ka cararaaya inuu wax dhib leh uu hadhow u gaadhsiiyo oo geeyo ay ku dhacaan ayay bannaanka ka istaagi jireen waxaan isaga shubhaba hadday gasho way ka fogaan jireen ridwaanullaahi calayhim jamiican ninkan xoogow marka waxaa weeyaan waa ku yar turanturrada wuxuu yidhi ra'aynaahu qad fatanat dunya faqaala ibnu cumar baa wuxuu yidhi wa ayunaa oo keennee weeye ow ayukum kiinnee yay lam taftinu dunya addunya fidnayn qofka adduunye ku noole adduunyana fidnaynan waa kuma adduunyada arkayso nin walbaba qaybtiisa iyo galaankiisa iyo koobadiisuu ka darsaday nin walbaba inta ku filan waa ku mashquulay cabsideediina waa laga wada qabaa dhammaanba ee qofna inuu isdhahiro istaskiyeeyo oo yidha hebel baa fidloobay anigana waa ka badbaaday taa ayadaa lama ogolo marka tanna waxay tusaysaa tawaaduc ibnu cumara wa cadlihi wa insaafihi cabdullahi bn cumar cadaaladda iyo garsoorka iyo sida u tawaaducaayo ee unan waxbaba kor iskugu qaadaynin ayuu xadiidkan isagaana ka fahantay waana hadigii nabiga calayh salaam uu ku tarbiyeyey saxaabatu rasuuliillah innagana waxay noo tahay tarbiye iyo siray noo tahay inaan maaragtay qofku uu isliido haba wuuna kor isku qaadin waxba wuuna u arkay inuu asaga dahiran yahay oo taskiyaysan yahay dadka kalena cuyuubtooda ayna u muuqanin uma qaala wuxuu yidhi ibnu cumar wuxuu yidhi ra'aynaa rasuula allah markuu ka jawaabay arrintaa fitnada ku saabsan laakiin masaladii fiqigeed buu ugu noqday oo cabdulahi bin cabaas uu qabay haddaad dawaafto in dawaafka aad ku xalaaloobi saa darteed siaadaan u xalaaloobin carafa maala tegine dawaaf ulquduum ha la imaanin tiibuu ka jawaabay ibnu cumar wuxuu yidhi ra'aynaa rasuula allah nabiga calayhi salaam baan aragnay oo axrama bilxaji xaj xarmadoo niyooday wa daafa bilbeyti kacbadana dawaafay saca bayna asafa walmarwa safa iyo marwo dhexdoodana sacyiyo orday fa sunnat llaahi sunnadii ilahi iyo ariiqi ilaahay uu noo jideeyey wa sunnatu rasuulihi rasuulkiisa ariiqiisa sala allahu caleh wasalam miyaa xaqu xaqnimo badan an tutbaca in la raacdo ama an tattabica inaad raacdo min sunnati fulan fulan sunnadiisa in kunta saadiqan haddaa run sheegti fa sunnat llahi wa sunnatu rasuulihi yaa xaqu xaqnimo badan an tattabica inaad raacdo min sunnati fulan hebel sunadiisa iyo ariiqiisa iyo wuxuu aaminsan yaha madhabka u qaatay in kunta saadiqan haddaad run sheegayse marka mararka qaar wararka laguu soo naqliyo inaad tirahdo calaa xaddi qawlika iyo calaa in kunta saadiqan iyo haddaad waxaad sheegaysa ay run tahay saa iyo saa weeye jawaabta inaad tirahdo wey qaala waxadaanii zuhayr bnu xarb qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna can camr ibni diinaar qaala sa'alnaa ibna cumara cabdullahi bin cumar baa waxaan su'aalay can rajulin nin qadima bicumrati cumro ku soo galay umru ku yimid oo cumro keliyu soo niyooday xaramkana waa yimid fadaafa bilbeyti kacbadii buu dawaafay walam yaduf bayna safaa safa iyo walmarwa marwo dhexdoodan muuna sacyo la imaanin dawaafkii kacbaduu dawaafay isagoo safa iyo marwo aadin ayaatii imra'atahu xaaskiisa ma u galmoon karaa reerkiisa ma la macaamuli karaa faqaala wuxuu yidhi ibnu cumar wuxuu ku jawaabay daliilkii ficilkii nabiga sunnadii nabiga alai salaam faqaala wuxuu yidhi qadima rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabigaa soo galay buu dawaafay kacbadii sabcan toddoba jeer wa sallaa khalfa almaqaam maqaamu ibraahim buu gadaashiisa ku tukaday ragcatayn laba ragcadood wa bayna safa safa iyo walmarwati marwo dhexdoodana sabcan toddoba jeer buu orday waqad kaana lakum dadow waxaa inii sugnaaday fii rasuuliillaah rasuulki ilaahi sala allah calayh wasalam uswatun kudayasho xasanatun wanaagsan dayasho wanaagsan baa inugu jirta nabiga calayhi salaatu wasalaam marka laqad kaana lakum fii rasuulilah uswatun xasana waa qaacida kuliya waa wax allaala wixii itibaac iyo raacitaan nabi maxamed la raacayoo dhanba aayaddaas yaa loo soo qaadan qad kaana lakum fi rasuuli uswatun xasana ma aha keliya sababtii ku soo degtay qaswatulaxzaab iyo nabiga calayhi salaam inuu ka qayb qaadanayey oo asagaba difaaci uu ku jiray oo godkii wax ka qodaayey oo gegsigii iyo sabirkii uu hordhaan u ahaa saxaabada arrintaasay aayaddu ka hadlaysay laakiin alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuus sabab wax allaala wixii uu nabi maxamed sameeyey ku dayda wey wuxuu ka tegeyna ka hadha weeyaan qal xadaana yaxya bnu yaxya w abu rabic zahraan can xamaad bni zaydin xaa waxadaana cabd bni xumaydin ahbarana muxamed bnu bakrin ahbarana ibnu jurayjin jamiican camr bnu diinaar can ibni cumar radi an nabi sal sl naxw xadii ibnu cuyayna marka masaladaasi naskaasuu kaga jawaabay macnaheedana waxay noqonaysaa fiqihaan qofka hadduu cumro ku yimaado arkaantii cumrada isagoon dhammaynin iyo waajibaadka cumrada reerkiisa uma dhowaan karo ixraam buu la yimid min almiiqaat kacbadii buu dawaafay sacyiguna waa rukni min arkaan alcumra walxaji arkaantuuba ka mid yahay qofka markaa sagoon taxallulin reerkiisa hadduu ku dhaco xajkiisi qad yafsid oo qad yabdul labadaba way dhacdaa fasaad iyo baail qabla taxallul qabla taxallul aani xajka baa laga hadlaya marka hadduu dhacana mararka qaar kafaaro weyn oo muqallaba ah ayaaba waajibtaba marka uma dhowaanaayo sacyiga bayna safa walmarwa sagoon la imaana reerkiisa qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaal baaban wuxuu ku saabsan yahay dheh maa yalzamu waxa laazimaya waajibi man qofku waajibi daafa bilbeyti kacbada dhawaafay wa sacaa sacyo bayna safa walmarwa qofka asagaa waxaa ku waajibaya min albaqaa'i inuu baaqi noqdo cala alixraami ku baaqi noqdo ixraamkiisii wa tarki taxalluli taxalula uu ka tago waa ku bahade midkaas yaa sheegi kara qofka laleeyahay kacbada intuu dawaafay oo sacyiga la yimi bayna safa walmarwa yuu haddana xalaaloobaynin la yidhi waa kuma alqaarin waalmufrid qof xaj iyo cumro isku daray ama xaj keliya la yimid dawaafkii u horreeya kacbada dawaaftay iyo sacyiga bayna safa aad la imaatay ku xaalalow maysid wa hada raddu cala bni cabbaas radia allahu canhuma waxaa dhimman acmaashii xajkaoo dhan baa dhimman cumraduna xajkay ku dhex jirtaayoo dhex gashay adagoo marka aan arkaantii kale soo gudanin oon carafo soo istaagin oo jamaraadkii soo tuuranin waajibaadkiisii iyo muxuu aha acmaashii waajibaadka yowmunaxri dawaaf lifaada inta imaanin ma xalaaloobaysid qaala xadaanaa haaruun bnu saciid alaydiyu qala xadaana ibnu wahbin cabdulahi bn wahbi masri qaala ahbaranii camrun huwa bn xaari can muxamed bn cabdiraxmaan ana rajula nin min ahli ciraaq reer ciraaqa nin reer ciraaqa qaala lahu ninkanuu weydiinayaa su'aalu weydiinayaa la yidhaahdo moxamed bin cabdiraxmaan qaala lahu wuxuu ku yidhi sallii orodoo waxaad ii soo weydiisaa curwata bnu zubayr taabici jaliila weeye fuqahaau sabca fii cashri taabiciin buu ka mid yahay ibnu saxaabi hooyadii aabihii labadaba saxaabiyaan bay ahaayeen curwa bnu zubayr orod iisoo weydii can rajulin nin yuhillu bilxaji xaj xarmadoo niyooday faidaa daafa bilbeyti markuu kacbada dawaafo ayaxilu maxalaaloobi xalaaloobi am laa mise maya ma calaa madhabi ibni cabaas mise maya oo xajkii baaba u dhimanoo weli taxallul lama gaadhin fain qaala laka hadduu kugu dhaho laa yaxilu ma xalaaloobayo faqul waxaad ku tidhaahdaa yacni as'ila musdawaja laba su'aaloo israacsan oo mid hadduu ka jawaabo takalena loo dabamarinayo ayuu ninkan raacinaya waa nin mutarabisa oo meesha isha ku haya oo fiirinaya ninka la yidhaha curwa binu zubayr jawaabtiisa waana ka cadhoon doonaa ma arki doontaa fain qaala laka hadduu kugu dhaho laa yaxilu maya ma xalaaloobayo dhawaaf kacbada la dhawaafay sacyi bayna asafa waalmarwa adoon xajkii soo gudanin acmaashiisii arkaantiisii arkaantiisii xalaaloomaysa hadduu ku dhaho faqul lahu waxaad u dabamaraysa oad ku tidhaahdaa ina arajula nin baa yaquulu le dalika sidaa nin baa sidaa la soo taagan ibnu cabbaas buu ku wadaa oo eh, kacbada dhawaafkeeda u haddaad rabto waa inaadan kacbada dhawaafin oo dawaafulifaadun ku hirato maxaa yeel dawaafku wuxuu wata taxalluleh halkaas wataa aayaddaasuu nasal ku saaray qaala fasa'altuhu moxamed bin cabdiraxmaan waa iska daacad waa daacaadoo ibnu cumar buu u tegey wuxuu leeya eh, curwa binu zubayr fasa'altuhu waan su'aalay faqaala wuxuu igu yidhi curwe laa yaxilu ma xalaaloobayo man ahalla bilxaji qofka xaj xarmaday ila bilxaji inuu xajka soo guta mooyeen dawaafkaa hore inuu xajkii soo guto soo gudbo musdalifo dhagaxtuurkii waxyar soo dhammeeyo dawaafilifaada markaasuu xalaaloobaya qultu waxaana faina rajula ninbaa kaana layidhi kaana wuxuua yaquulu dalik ninbaa saa lehe calaa xaddi qowli alciraaqiy qaala bi'sa maa qaal ninka aad sheegaysa leeh ninbaa saa leho dawaafka horeba waa lagu xalaaloobi bi'sa waxaa baasle maa qaala wuxuu yidhi warkaas sax ma aha hadyigii nabiga calayh salaamna mo nabiga muu taxallulin qaala fatasadaanii ninkii maxamed bin cabdiraxmaana labadii su'aaleeda loo diray waa jawaabay wuxuu la soo kulmay ciraaqiyi fatasadaanii ee carada ilaya walaqiya ilay tasadaanii waxaa ila kulmay oo ii banbaxay alrajulu ninkii ciraaqi ahaa fasa'alanii wuu i weydiiyey ka warran curwe su'aashii muxuu kugu yidhi faxadatu waan u sheegayoo bi'sa maa qaala buu kugu jawaabay baa idhi faqaala wuxuu yidhi faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa faina rajula ninbaa kaana yukhbiru ka warramaya ana rasuula allahi sala allah alay waslam qad facala dalik inuu sidaa yidhi oo asaga wuxuu wata ma ahe nabigubu warka u tiiriyey wamaa shaanu asmaa asma iyo oo curwo hooyadiisa wa zubayr iyo oo curwo aabbihiia ah labadaasi maxaa iyaguba qad facala daalika ay u sameeyeen oo asma iyo zubayr inay sidaas sameeyeen oo dawaafka ku xabaaloobeen ayuu leeyahay ninna saasuu qabaa asma iyo zubayr oo labadii ku dhashaana warkaasay qabaane qaala faji'tu markaasaan u imaaday curwo haddana curwo binu zubayr fadakartu lahu dalika arrinkaasaan u sheegay oo ninkii wuxuu leeyahay aabbahay hooyadaabaabaa ku taxallulay fa qaala wuxuu yidhi man haada waayo ninkan ku soo dirdiraayo faqultum waxaan laa adri maogi magaciisa ma aqaano qaala wuxuu yidhi famaa baaluhu xaalkiisa muxuu yahay laa yaatiinii uunan iigu imaanayna binafsihi asaga naftiisa waa asaga geedka wejiga kufooda ku hayee asaga muxuuna iigu imaanayna yas'alunii uuna ii weydiinayn asaga muu isoo weydiiye su-aasha adunuhu ciraaqiya buu curwe wuxuu yidhi waa gartay ninka noocaas ee tacamudka badan ee su'aalaha isdabamarka ah dhaqanka noocaasa waxaa lagu yaqaanaa ciraaqi reer lagu yaqaanaa adunu waxaan u malaynaya ciraaqiyan inuu yahay kow tacanud waa lagu yaqaanaayo su'aalo qaab daran oo cilmi iyo aqoonsi aan loola jeedina loola jeeduun in rag laisku legdo oo madax laisku geliyo laba ninkan asagaha ah ee ciraaqiga ah waxaa reer ciraaq ku maqan curwa binu zubayr walaalkii oo muscab binu zubayr ah reer ciraaq baa dilay marka wejiguu soo siin laayahay adunuhu ciraaqiyan qultu waxaan laa adri ma ogi qaala wuxuu yidhi fa inahu qad kadaba been buu sheegay asma iyo zubayr baa dawaaf ku taxallulay qabla wusuuli carafa ayagoon xajkii soo gudanin warkaa been wey warka nabiga loo gudbiyey saasaa nabiga ma samayna sawira markaasi sax qad xaja rasuulu ullah nabiga calayh salaam baa xajiyey fa akhbaratnii caaishatu radi allahu canha baa ii sheegtay ana awala shayin wixii ugu horreeyey oo badaa bihi nabiga uu ku bilaabay xajkiisu xiina qadima makata markuu maka soo galay annahu tawada'a waa weysaystay marka hore udiyduwa ku qabaystay nabiga calayh salaam soo diyaariyey tajdiid ama waysadaa hore ee xaramka uu ka soo weysaystay horta wayseqad buu nabigu ku yimid uma daafa bilbeyti kacbadii buu dawaafay wuduuguna waa shardi min shuruudi dawaaf wa qiila sunna labadaba waa laisku hayaa shardu sixa meehee waa un sunna iyo waa shardi uma daafa bilbeyti kacbadii buu nabigu dawaafay uma markuu dawaafay kacbadii miyuu xaaloobay nabiga waa maya waa kii ixraamkiisii iyo dharkiisii qabay ee mino ku aaday ee carafa ku sii aaday ee musdelfo ku soo hoyday ee dhagaxtuur ku sameeyey ee dawaafulifaado ku yimid intaasoo labadiisa goqaba sala allahu alayh waali wasalam kow horta jawaabtaasoo taasoo ninkaasi warkaa uu sheegay inuu waxba ka jirin xadiidkaasaa uu daliilaya ficilkii nabiga calayh salaam uma xaja abubakar baa xajiyey fa awala shay wixii ugu horreeye badaa bihi uu ku bilaaba dawaafubuha bilbeyt kacbada inuu dawaafay bay ahayd uma lam yakun hayruhu wax aan intaan ahayn oo uu sameeyeen ma jirin ama lam yakun cumratun cumro mayna noqonin dawaafkii uu dawaafay kuma xalaaloobeen sida dawaafulcumroo kale kumuna xalaaloobin uma lam yakun cumra soo inama qoran riwaaya nusakda qaar uma lam yakun cumra cumro mayna noqonin yani dawaafka haddaad ku taxalluusho macnaheeda waxay noqonaysaa cumray noqonaysaa uma cumaru milu dalika cumarna saasuu ahaa uma xaja cumaan baa soo xajiyey fara'aytu waxaan arkay awalu shay waxay ugu horreeyey oo badaa bihi ku bilaaba dawaafu bilbayt buu ahaa uma lam yakun hayru wax kale oon xaj ahayn muunan aqonin camalkaas camalkii xajkii umu ku jiray cumro intuu ka dhigay muuna xalaaloobin masaladii kale waa gaar oo sanadkii nabiga lala socday hadiyo dadkii aan wadin in xajkooda cumray u badelaan masle kalay ahayd laakiin xajkii dawaafkiisii u horreeyey baa cumro yaa noqoni oo cumro isku bedeli kan weyn wax laga hadlaayo dawaafulquduum ilaa wa ilaa ku xalaalow kal cumra oo kale taa wey waxa laisku hayo maxalu misaaca fahm waxa laisku hayo waxaa weeye waa masaladaas ee in ashhuru xaj la cumraysan karo iyo in xajkii cumro loo bedeli karo inaan khaas dhahna fii cahdi nabiyi inaan caam dhahnaba waa masale kaleo ayadana fii baabiha ku socoto wey laakiin masalada hadda nisaaca iyo maxalunisaaca waxaa weeyaan taxriirku in dawaafulquduumba haddaad isku taabato aad xajkaadii cumro u bedeli ama cumrada iska noqonood ku xalaaloobi warkaasuu diidan yahay cumaan nabiga iyo abubakar iyo cumar iyo cumaan midna kama suuroobin uma mucaawiyatu mucaawiya wacabdullaahi bnu cumar intaba way soo xajiyeen uma xajajtu maca abii aabbahi waaka marka aabbihii iyo hooyadii lalahaa saasay sameeyeen ayuu curwo ka jawaabay wuxuu yidhi xajajtu maca abi aabbahay azubayr bnu cawaan baan la xajiyey fakaana awala shayin wixii ugu horreeyo badaa bihi uu ku bilaabo adawaafu bilbayt buu ahaa kacbad inuu dawaafay uma lam yakun hayru xajkii uu watay waxaan ahaynna warku iskuma bedelin cumro lama aadin oo laguma xalaaloobin uma ra'aytu lmuhaajiriina walansaar muhaajiriin iyo ansaar baan arkay oo yafcaluuna dalika sidaas samaynaayo xilligay cumro ku talagalaan ee ku taxallulaan dawaafka waa gaar laakiin xajkii ifraadkii iyo qiraankii dawaafkiisa u horreeyey baa lagu taxalluli warkaa maynan weligood samaynin uma lam yakun hayru uma lam yakun hayruhu uma aakhiru man ra'aytu buu leehay curwa binu zubayr qof aan arka waxaa ugu dembeeyey oo facala sameeye dalika arrinka dawaaf alquduum ibnu cumar baa u dembeeyey uma lam yanqudhaa dawaafkiisaasi ooma bedelin bicumrati cumro ooma bedelinoo xajkiisa cumro kuma burinin wahaadaa ibnu cumar ibnu cumarna waa waa nool yahay nin maqanaya nin dhintay midna maqraatib ma gashanayo ibnu cumar waa kan cindahum agtooduu joogaa afalaa yasaluuna ma weydiiyaan waa kan ku dhex jiray reer ciraaq walaa axadun qof ma jiro miman madaa dadkii tegaya maa kaanuu dadkii tagay oo dhan yabda'uuna kumayna bilaabi jiren bishayin shay markay kacbada imaadaan xiina yadacuuna aqdaamahum markay gommadahoodii lugahooda ay soo dejiyaan oy xaramkaba soo gaadhaan awala wax ka horreeya mayna ballaabi jirin awala wax ka horreeya min adawaafi dawaaf bilbayti la dawaaf mayna samayn jirin waqad ra'aytu waxaan arkay buu leeyahay ummii hooyaday waa asma bintu abubakar awala man dawaafi lbeyti uma laa yaxilu mana xalaaloobi jirin jawaabtii tartimadii wey waqad ra'aytu ummii hooyaday asma binta abubakar wey wa khaalati habareertii caaisha umulmuminiin yaa waxaan arkay xiina taqdamaani markay soo galaan oo kacbada iyo xaramka imaadaan ayagoo xaj soo niyooday lam tabda'aani mayna bilaabi jirin bishayin wax wala ka horay min albeyti taduufaani bihi intay dawaafaan yay uma laa taxilaani xalaaloobi jirin dawaafuquduum baa haddaad isloobiga imaato dawaafuajka dawaafuquduumka xajka u horeeya waan soo sheegnay xajka saddex dawaaf buu leeyahay ka u horreeya quduum baa la dhahaa ka labaadna waa ifaadadii ka dambana waa adoo xalaal ah sagootiisi wey markaad baxayso ayaad ku sagootiinoo dawaafulwidaac baa la dhahaa dawaafulquduumka waxaa damaanta laga hadlay waqad ahbaratnii ummii hooyaday waxay ii sheegtay annaha aqbalat hiya ayadiiyo wa ukhtuha walaasheed caaisha iyo wazubayru aabbihi zubayr aha wa fulaanu wa fulaan inay bicumratin qad cumro ku imaadeen qad ay faqad keliya taana way dhacdaayoo dawaafkaasi cumrada waa lagu xalaaloobi karaa falamaa masaxu rukna xallu way xalaaloobeen kaa waa war kalaadi waa cumradii cumradu dawaafkeeda sacyiga haddaad ku darto waad ku xalaaloobi laakiin xaj dawaafku u horreeye quduumkaah ee taxiyatulmasjidka oo kale ahaa yaa lagu taxalluli warkaa wax sheegay ma laha waqad kadaba waxaa been sheegay waa kanba munan ga agdhiginba kadaba waxaa been sheegay fii ma dakara min dalik ciraaqigaas wuxuu sheegaya been buu ku sheegay u leeyahay asma iyo zubayr iyo xadii nabi loo gudbiyey waxaasuu sheegaya waba kama jira buy xaggaasaa loo turay maxaa adilaa maxaa nusuusa maxaa maaragtay qawaarica oo ninkaasa lala dhacay ku filan waxadaana isxaaq bn ibraahim qaala akhbarana moxamed bnu bakrin qaala akhbarana jurayj xaa waxadaana zuhayr bnu xarbi walafdula qaala xadaana ruux bnu cubaadat xadaana ibnu jurayj cabdilmalik qaala xadaana mansuur bn cabdiraxmaan ana ummii hooyadiis mansuurkaas oo la dhihi jiray safiya binti shayba can asma bint abi bakr radi allahu canha waxay ka waraysay qaalad inay asma tiri kharajnaa muxrimiin annagoo muxrimiinah oo xaj niyeysan soo baxnay muxrimiinah faqaala rasuulu llahi sala ala slam ba wuxuuna yidhi waa xajatulwadaacade xajatulwadaac acmaashiisa amaal gaaray ahayd dadka laban baa loo qeybiyaan soo sheegnay man saaqa alhadya waman lam yusqi lhadya faqaala rasul lah wuxu yih sal man kaana macahu hadyun ninkii hadyo wada falyaqum calaa ixraamihi ixraamkiisii ha ku nagaado ilaa uu ka gowraco hadyadan maalinta tobnaade bisha carafa waman lam yakun macahu hadyu ninkaan hadyo wadin soo ma aha ama xajaa soo niyoodo ama cumraha soo niyoodee falyaxlilha xalaaloobo falam yakun macii hadyun buu leeh asma waxay leedahay ani hadyo ma wadin faxalaltu waa xalaaloobay xajkeeda cumra u bedeshay khalaas way taxallushay dharkeedii iyo labiskeedii bay xidhatay wa kaana maca zubayr ninkeedii zubayr bay ka hadlaysaa zubayr binu cawaamna waxaa maciisaha hadyun hadyu watay falam yaxlil ma xalaaloobinoo dadkii nabiga raacay ee nabiga calayh salaatu wasalaam maciise aha ixraamka ayuu ka mid ahaayo isagu muuna taxallul maadaama hadyo wado wakhtigeedi waa in la sugaa maalinta tobnaad qaalad waxay tidhi asmaa falabistu iyaabii dharkayga baan xidhay waan labistay bay tii uma kharajtu markaasaan intaan baxay fajalastu ila zubayr zubayr oo meel fadhiya ayaan ag fadhiistay bay tii waa zawjkeedii ninkeedii wey aayartaan docda ka fadhiistay faqaala wuxuu igu yidhi quumii canii iga fogow faqultu waxaan ku idhi atakhshaa ma waxaad ka baqi an afiba inaan boodo calayka korkaas ma inaan kugu soo boodaad ka baqaysaa aniga macaa waxaan ahay muxrim ma xalaaloobinoo xajkaygii baan wataa adigana gabarh waxaad tahay hadda intaad cumradeedii bogtay tamatucaysa ayaa tahay marka ha igu soo dhowaanin dee nin isku soo dhowaaday wax kastaa laga filan waxbaas iyo dareen baa la qaadi karaa taabashaa imaan karta taabashadaasna mamnuuc wey filxaji xajka gudihiisa inaad xaaskaada shahwo u taabato ma bannaana inaad xataa aad aad fiiro iyo dhowrid aad oola jeedo nooc maa ashaawiya taladud oola jeedo lama ogola xataa waxaa la ogoleen in waayo waayo laga sheekeeyo oo waxyaalihii iyo arooskiinni iyo xaaladihiinni iyo duruuftiinnaase lagu kakaftamo lagu sheekeeyo waxaa lama ogola ah, faman farada fiihin alxaja falaa rafatha ah, wax allaa wixii keeni kara jimaac iyo muqadimaadkiisii ama shahwada iyo bedeli kara oo dhanba in loo dhowaada lama ogolo marka ixtiyaatan taxadar ayuu wuxuu leeyahay waa intaas wax kasta dhacaane iga fawo xagga iga siko ayagana waxay tahi halkaygaas ka fadhiyaaye kuuma soo boodaaye daa waxadaanii cabaas bn cabdilcadiim alcambari qal xadaana abu hishaam almugiira bn salamata almakhzuumi qal xadaana wahayb bn khaalid qal xadaana mansuur bn cabdiraxmaan can ummihi safiya binti shayba can asbaab binti abi radi allahu canha qaalat qadimnaa maca rasuuli annagoo nabiga la soconaan soo galnay maka muhiliina bilxaji xaj baana xarmanayn uma dakara bimili xadiidi ibni jurayja hayra annahu qaal faqaala istarkhii cannii ayuu yidhi iga fogow iga fogow istarkhi macnaa ibtacidii canii wey istarkhi canii istarkhi canii iga fogow faqultu waxaan atakhsha ma waxaad ka baqi an ahiba calayka inaan kugu soo boodo maad ka baqi maxaad ii eryeysaa qaala waxaddaa marka macnaha waxaa weeyaan qofka mutamatica waa la gartay qofka laakiin qaarinkaa ah ama mufridkaah dawaafulquduum ku xalaaloobi maayo waxadaanii haaruun bnu saciid alayli waxmed bnu ciisa qaala xadaana ibn wahbin ahbaranii camr can abin aswadi can cabdilahi mawlaa asma bint abi bakr radi allahu canhuma xadaa anahu kaana yasmacu asmaa buu maqli jiray asmaa bint abubakar oo kulamaa marat bilxajuun markay soo marto meesha la yidhahdo xajuun xajuun waxaa weeyaan muxasab ayay u dhowdahay meeshan maqbaraday hadda qubuuraha reer makee la yidhahdo maqbarat almucalla ee ummuna khadiija lagu xabaalay xabaalahaasi buur u dhow buur u dhow weeyaan xujuuntu xajuun meesha la markay buurtii xajuun soo agmaraysaba taquulu waxay dhihi jirtay sala allaahu calaa rasuulihi wasalam bay dhihi jirtay in badan bay leelxajinaysa nabiga gadaashiisa boqol bay gaadha ku dhowaatay asmaa marka waxay dhihi jirtay markay xujuun kusoo baxdaba xasuus wey ashay yudkaru bishay waxay ku xasuusanaysaa xilli ay meeshan martay iyadoo nabiga la socotay ee saxaabada nabiga ay yihiin duruuf adagna ay ku mareen iyo maanta isbeddelka dhacay marka waxay dhihi jirtay sala allahu calaa rasuulihi wasalam laqad nazalnaa waxaan degnay macahu nabiga miciisa haahunaa meeshan xujuuna muxasab iyo abdax baa ku dhogan waa meeshuu degi jiray nebigu wanaxnu annagoo yowmaidin maalintaas khifaafulxaqaa'ibi dulsaartaannada ay yar tahay annagoo dulsaartaannada iyo dhabarka waxaa awrta noogu saaran awrtaannada waxa noo saaran gadaal nooga saaran xaqaa'ibtu waa gadaasha dambe wey hadda gaariga buudkiisa dambe xaqiibay dhahaan carabtu xaqiiba iftax ilxaqiiba buqudhihi marka khifaafulxaqaa'ibi annagoo awrtaannaga waxa noo saaran aan wadanno uu yar yahay yaan meeshan soo maray qaliilun dahruna gaadiidka annagana uu yar yahayba qaliilatun aswaaduna sahayda aan wadannana ay yar tahay ayaan meeshan soo marray marka adduun isbeddel baa dhacay haddee factamartu ana anigaya waa ukhti walaashay caaishatu wazubayr oo zawjkeediia wa fulaanu wa fulaan yaa soo cumraysannay falamaa masaxna albayta markaan kacbadeed masaxnay beytka waxaa laga wadaa ruknigii ku jiray xajarmasidka ku jiray xajarmasidka markaan salaanay oo dawaafkii bognay oo dawaafnay falamaa masaxna albayta kacbadii haddaan dawaafnay axlalna waan xalaalownay waa goorma haddee wadufna sacya bayna safa walmarwa waa inaad ku dartaa waa laga maarmaan uma ahlalnaa haddana waxaan xarmannay min alcashiyi galabtii galabtee cashiyi yowmu tarwiya maalinta yowmu tarwiyaa galabteedii yaan bilxaji xaj haddana xarmanno xaj u baxnay yowmu tarwiya yaan haddana xaj u baxnay qaala haaruun fii riwaayati wuxuu yidhi ana mawlaa asmaa ayuu yidhi isagu walam yusami cabdalahi magaca muuna sheegin baabun ninkana waa ninkii asma la soconayey kitaabi <clears throat> ay dhihi jirtay musdalifo habeenkii la baryey dayaxi ma dhacay dayaxi ma dhacay markii dambe uu dhihi jiray haa wuu dhacay yaa hantaa qad ajaltana waana soo dadejisay udhihi jiray baabun fii mucati alxaji mucat alxaj buu ku saabsan yahay mucat alxaj waxay ku dhacdaa camaliyan alcumratu fii ashhur alxaji in la cumraysto bilaha xajka oo haddana safartaasoo laga noqonin oo xaj laga sii aado xadaana muxamed bnu xaatim qaal xadaana ruux bnu cubaada xadaana shucba can muslim اlquri qaala sa'altu waxaan weydiiyey ibna cabaas radi allah canhuma can mutcat alxaji farakasa fiiha waa ogolaaday waa bannaan tahay bu yuri mutcat alxaj inaad cumro la imaato ku xalaalilowdo ku tabatucdo haddana had bisha sideedeeda aad haddana xaj aado wakaana ibnu zubayr yanhaa canha cabdullaahi bnu zubayr baa nahayin jiray waxaa inta badan khilaafka uu ka jiray wuxuu ahaa faskhiga in xaj intaad soo niyoota aad cumro bedasho ku taxallusho ayaa inta badan ka hadli jireen wixii kale waxaa weeyaan afdaliyada yaa afdaloo fiican ayadana way ka hadli jireen laakiin nahyi taxriima ma aheen faqaala wuxuu yidhi haadihi ummu ibni zubayr ah. ninkii le ibnu cabaas ayaa wuxuu yidhi cabdulaahi ibnu zubayr cabdulaahi bnu zubayr hooyadii waatan oo asma ah tuxadiu waxay sheegaysaa ana rasuul allah nabiga calayh salaam rakhasa fiiha inuu cumro ogolaaday fadkhuluu calayha ordaa u galo fasaluuha weydiiya qaala fadakhalnaa calayha waan u gallay faidaa imra'atun waa asma bint abubakar waa haweeney dakhma xoog badan yar yani dakhmi ah dakhmiga dakhaamadu waa xagga jismiga iyo jirhka qof u dhalatay yani laf u dhalatay marka hore camyaa indhala boqol jir bay ku dhowaatay marka way indha beeshay markii wiilkeedii cabdullaahi binu zubayr waa kii la dilay marka eh, laakiin caqligeediina waxba iskama bedelin jirkeedii kale iyo ilkaheedii xataa waxaa la yidhi lam yasqud minha sinna ayay dhihi jireen camyaa way indha beesha aakhiro cumrigii u dambeey wey faqaalat waxay tihi qad rakasa rasuul lah sal sl fiiha nabigu waa ogolaaday alcumratu fii ashhur alxaj qala xadana ibn muana mxamed qala xadana abdiamaan xadana ibn bashaar mxamed ibn bashaar qala xadana mxamed yani ibnu jacfar jamiica can shucba bihada isnaadi faama cabdiraxmaan fafi xadiiihi waxaa ku sugan almucatu walam yuql mucatu lxaji muuna dhihin laba mutcaa jirta midda loo jeeda hadda waa tii xajka wa ama ibnu jacfarin maxamed ibnu jacfar asawi faqaal qaala shucba wuxuu yidhi qaala muslim laa adri mutcatu lxaji ow mutcatu nisa isaga wuxuu geliyey shaki buu geliyey waxadaana cubaydullahi bnu mucaad alcambari qala xadaana abi mucaad qala xadaana shucba xadaana muslim alquriy samica ibnu cabaas buu maqlay radi allahu canhuma yaquulu leh ahalla nabiyu nabiga wuxuu xarmaday calayhi salaam bicumratin wa ahalla asxaabuhu saxaabadiisuna bixajin bay xarmadeen waa inaad tidhahdaha dee waa markii hore ama markii dambe arrimahaas waa inaad saan ku soconno wailaa nabiga calayh salaam xajiyo cumru isku daray wa ahalla asxaabuhu bixajin falam yaxila nabiyu nabiga ma xalaaloobin sala allah aleh wasalam sababtu waxaa weeyaan xajiyo cumru horta isku daroo qaarin laba hadyu wadaa walaa man saaqa alhadya dadkii hadyada soo kaxeeyey oo min asxaabihi saxaabadiisuna maynan xalaaloobin waxalla baqiyatuhum seh intii kaleoo dhan dawaafkii kacbada sacyigii bayna safa walmarwa timihii way gaabsadeen way xalaaloobeen ilaa yowma tarwiya laga gaaro maalinta sideedaad waa soo maray in badan fa kaana dalxa binu cubaydillaahi wuxuu ahaa fii man saaqa alhadya dadkii hadyada waday ayuu ahaa falam yaxilla ma xalaaloobin soo ma waxaa weeyaan wahmi waa wahmi fii man saaqa alhadya buu ahaa falam yaxila mana xalaaloobin riwaayada markaa riwaayo kale oo ka asaxsan oo ah inuu maaragtay cafwan cafwan anaa khaldayaba falam yaxila ma xalaaloobin fii man saaqa alhadya falam yaxil tan kala ah, yaa soo socota tan kala soo socota labadana yaa isku dhici doona qaala xadaana moxamed bn bashaar xadaana moxamed yani bnu dana shub hada isnaad hayr anhu qaal wa kaana miman lam yakun macahu alhadyi balxa bin cubaydillahi baa ka mid ah wakaa hadda maxaan soo maray dalxa muxuu waday dadkii hadyada waduu ka mid ahaa sidaa darteed faladii xeed lama xalaaloobin hada huwa araajix taasaa raajixoo riwaayooyinkan u badan yihiin lannahu khilaaf laba riwaayo waa istacaarudeen lama jimcin karo hal safar oo xajka xajatulwadaac buu ahaa marka dadkii nabiga la socday calayh salaam hadyada waday mayna xalaaloobin ilaa yowma naxri laga gaaray kow ama riwaayada wakaana miman lam yakun macahu hadi dadkaan hadyo wadin buubu ku jirayda ah dalxa bin cubaydilaahi wa rajulun aakhari nin kaleo faaxalla way xalaaloobeen warkaa way warka wahmiga ah midka waa midka wahmiga marjuuxa ah mutaabacana wuu ku keenay soo maartid imaam muslim mutaabacuu ku keenay usuushiisi maaha usuushiisi ma aha riwaayada usuushiisa ee aan mutaabacada ahayn midkaasaa muslim lagala xisaabtami oo shardigiisii iyo madhabkiisii uu yidhi waxaan saxiixayn keeni mahayo waxaa lagula xisaabtami xadiidkaas sanadkiisii iyo matnigiisaba uu dhammaystiran yahay ee asalka ah mawduuca asalka u ah hada huwa almucawalu calayhi midkaa waa midka la qabsanayo ama midka uwa mutaabacaadka ah wax kastaa geli kara ah, yuktafaru fi mutaabacaati maa laa yuktafaru fi lusuul usuusha waxaan la ogolayn oon laga indhalaabaynin baa laga indhalaabay mutaabacaadka baabu jawaazi alcumrati fi ashhuri اlxaji cumradu way bannaan tahay bilaha xajka gudaheeda in la cumraysto bikhilaafi maa eh, kaana tactaqidu jaahiliya ahlu اljaahiliya waxay ictiqaadsanaayeen kuwaasaga ah jaahiliyadii ayaa la khilaafayaa waxadaanii moxamed bnu xaatim xadaana bahz ibn asad alcamiy xadaana wahayb bnu khaalid qaala xadaana cabdulahi bnu daawuus can abihi daawuus ibnu kaysaan can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal kaanuu waxay ahaayeen yarawna kuwa arka jaahiliyadii iyo islaamka ka hor dadka soo xajin jiray gaalada ahaa iska xajin jiray waxaa yalay ka haysteen diintii nabi ibraahim calayh salaatu wasalaam iladii ee waxyaala khalada fara badanna ku deli jireen marka kaanuu waxay ahaayeen yarawna alcumra waxay u arki jireen cumro fii ashhuri alxaji xajka bilihiisa oo saddexda ah bilaha xajka ee shawaal iyo dilqacda iyo dilxija saddexdaas bilood baa ashhur xaj la dhahaaye bilaha xajka gudahooda oo la cumraysto waxay u arki jireen min afjari alfujuuri dunuubta ugu waaweyn fi lardi ardada dhexdeeda dembi ardada lagu sameeyo dembiga ugu weyn wuxuuyo bilo xaj la joogo oo xajka gudihiisa lagu jiro inaad cumro la soo horadoo cumraysato waa dembi kabiira min alkabaa'ir saasay qabi jireen waa jeefkooda waxay ka heleen ma aha wax milla samaawiyi ah oo dayaanadii iyo diintii ibraahim calayh salaam iyo milladiisii ogama dayanayaan waxay ka mid tahay waxyaalaha ibtidaac ahay la imaadeena gadaalay kaga dareen bay ka mid tahay markaasay ku dareen nasi wax la yidhaahdo inama anasiyu ziyaadatun fi lkufri nasiga waxaa weeyaan in bilihii ay isdaba marmariyaan saddexda afarta bilood ee ashhur xurumka la yidhaahdo saddex baa isku xigta saddex bilood baa isku xigta saddexdaa bilood waxaa weeyaan dilqacda wa dulxija wاlmuxaram saddexdaa bilood baa ashhur xurum baa la yidhaahdaa wakhti walbaba jaahiliyatan walislaama waa la ixtiraami jiray dagaal in la rido lama ogolaan jirin qofka aabbihii kii dilay aabbihii hadday arkadu arka kumuna dhowaan jirin arrintaa ayada ahe ixtiraamka ahe saddexdaa bilood xabad joojinta iyo dagaalka la joojinayo yaa ku adkaatay markaasay taxaayur samayseen xeeladaysi ayay samayseen waxay dhaheen saddexda bilooda isku xigteen maarata ashhur xurumka mid aan ku magacawno ashhurulxilli bilaha xalaasha ah ee ashhur xurumka aan ahayn marka bisha u dambaysa waan garannay dilqacda aan ka dhigno waa ashhur dilxijana aan u dayno bisha muxaram taas ma sugi karree muxaram meesheeda aan ku magacawno safar safaraan ku magacawno bishii safar meesheediina muxaram aan ku magacawno laba dagaalun laba bilood aan dagaalka joojinno indhaha laabno oo wixii khaladaha iska joojinno laba bilood markay dhammaatana bishii muxaram ee ashhuru xurumka bay ahaydee ra'susan ahayd bisha ayada ahayd safar baan ku magacawnay aan dardaro marka dana safar haddana aan muxaramka dhigno waxaasay samaysteenoo ayaga uun dhexdooda uun iska samaysteen marka waxaa weeyaan waa dalaal iyo baadilnimo qur-aankaaba radiyey oo ilahi subxaana wa tacala uu ku radiyey ciddata shuhuura ilahay baa caddeeyey inay yihiin labaiyo toban bilood minha arbacatun xurum afar bilood alaaatun sardun wa waaxidun fardun saddex isku xiga iyo rajab oo ayaduna meel beena eh, jamaada waa shacbaan udhexaysa ayb marka waxay dhihi jireen wayajcaluuna almuxarama muxaramna waxay dhihi jireen ku magacaabi jireen ka dhigi jireen safaran safar wayaquuluuna markaasi qaacidadan warkanay marka dejiyeen sajciga ah wayaquuluuna waxay dhihi jireen idaa bara'a markuu bogsado addabar idaa bara'a markuu bogsado addabar boogtii kuruska wacafa alafar raadkiina uu baaba'o wansalaka safar muxaram bay ula jeedaan safar bisha muxaramahe safar ay u bixiyeenna ay dhammaato oo bishii dilxija bisha ku xigta weeyaanoo safar ay ku magacaabeen bilihii xajkay weli kur'ya u dhowdahay wasalaqa safar bishii safarna ay dhammaato xallat ilcumratu cumradu markaasay xalaal waxay u noqotay liman actamar qofka cumraysanay markaasoo la cumraysan karaa bay dhihi jireen idaa bara'a dabar waxay ka wadaan xujaydii meel walba iskaga timid ee xajka ku timid ayagoo awrtooda iyo gaadiidkooda geeli saaran geelaa masaafada dheer intaasi sii socod iyo soo socod la saaraa dhabarka kore iyo kuruska ayuu ka boogoobi marka markuu reerkii la geeyo oo rarkii laga furo waa in muddo la dhayo oo boogta ay bogsato boogtaa dhasogsadaysa marka waxay qaadan kartaa bishii muxaram oo kale oo safar ay ku magacaabeen ayay qaadan kartaa bisha ayadaa markii uu neefka isaga dhaymo raadkii xujaydu ay ku siigeeyeen ee makiya madiine iyo meelihii kale xajka oga imaadeen raadkiina uu baaba'o bilkaamina markii la joogo dabeelaha baabi'ine wansalaqa safar bishii muxaram ee safar ku magacaabeen ay dhammaato markaasaa la cumraysan karaa bay dheheen oo ashhurulxaj laga baxay markaasay qabi jireen faqadima nabiyu nabiga calayh salaam baa soo galay wuxuu sidaas saxaabadu warkaan bay qabeen oo caado iyo dhaqan ay soo gaareen bay ahayd faqadima nabiyu nabigaa soo galay waasxaabuhu sabixata raabicati muhiliin subaxdii afar ay bisha dilxija afar marayso muhiliin ayagoo xarman bilxaji xaj ku dhawaaqaya fa wuxuu amray dhammaantood an yajcaluuha xajka inay ka dhigaan cumratan cumro badala fatacaadama dalika cindahum arrinkaasa ku weynaadeen saxaabadii faqaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah ayulxilli xalaaloowa aad sheegi waa nooc see ah qaala wuxuu yidhi alxillu kulluhu xalaalow dhammaystiran oo wax walba oo xaj dartiina ah lagaga xarimo dhanba intaad cumro u beddesho oo dawaafto oo sacyiso xalaalow baa la yidhi oo umuurahaada caadi ku soo celi saasuu nabiga calayhi salaam wuxuu ku radinaya o ku baabi'inayaa fikraddaa jaahiliga ahey qabeen ee bilaha xajka lama cumraysan karaa warkaasaa la baabi'inayaa xajku muddo ma laha zamana ma laha labaiyo tobanka bilood oo dhan waa la cumraysan karaa waxaan ujeeda umrada cumrada muddo ma laha qaala xadaana nasr bn caliy aljahdami qala xadaana abi <clears throat> qala xadaana shucba can ayub can abi alcaaliyata albara annahu samica ibna cabaas radi allahu canhu maqlo yaquulu leh ahalla rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabigaa xarmaday bilxaji xaj faqadima liarbacin madayna afar beri markay tagtay min dilxija bishii carafa ayuu nabigu maka soo galay fasalla subxa salaad subax buu tukaday wa qaala wuxuu yidhi lama salla subxa markuu subaxii tukaday man sha'a qofkii dooni an yajcalaha xajkii inuu ka dhigo cumratan falyajcalha cumrata cumraha ka dhigo waa markii hore markii dambe laakiin waa hadiye ma wadaa maya xalaalow baa la yidhi waxadaana ibrahim bnu dinaar qaal xadaana rawxa wxadaana abu daawuud almaariki abu daawuud almubaaraki qala xadaana abu shihaabin xaw xadaana maxamed bn muana xadaana yaxya bnu kaiir kulum can shucb bihada isnaad ama rawaxu yaxya ibnu kaiir faqaala waxay dheheen kama qaala nasr suu yiri oo kale ahalla rasuula bilxaj wa ama abu shihaab fafii riwaayatihi kharajna maca rasuulillahi baan baxnay sala allah alay wasalam nuhila bilxaj annagoo xarmanayno wa fii xadiiihim jamiican isku darkooda fasalla subxa way isku raaceen inuu nabiga ku tukaday bilbatxaa badxa iyo togii maka ee diiduwanaha khala aljahdamiyu waxaa nasr binu caliy aljahdami ka ahayn fainahu lam yaqulu asagu salla subxa bilbadxaan muuna dhihin diqada imaam muslim iyo xifdigiisa iyo riwaayaadka siduu u kala ilaalinaayo ayayna kutusaysaa raximah اllah waxadaana haaruun bn cabdillaahi alxamaal qaala xadaana maxamed bn fadl asaduusi qaala xadaana wahayb bn khaalid akhbarana ayuub can abi lcaaliyat albara can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal qadima nabiyu nabigaa soo gala calayh salam waasxaabuhu liarbacin khalowna afar beri markay ka tagtay min alcashri tobankii dilxija afar markay tagtay wahum yulabuun ayagoo xarman oo ku dhawaaqaya oo la beegsan bilxaji xaj ku dhawaaqi fa amarahum wuxuu amray an yajcaluuha xajkii inay u bedelaan cumra inkaaran wa raddan licaqiidati aljaahiliya jaahiliyada fikirkooda la radinaya waxaddaana cabdu bn xumayd akhbarana cabdirazaaq akhbarana macmar bn rashid can ayuub bn abi tamiima can abi caaliyata albara can ibni cabaasin radi allah canhuma qaal sallaa rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu tukaday nabiga calayhi salaatu wasalaam asubxa buu tukaday bididuwan meesha diduwan la yihahdo diduwan ceel baa ku ooli jiray meel tog ahaanoo ceel leh ammanka ceelkeeda iyo aharteeda iyo raadka weli waa baaqi waa baaqi ceel kolley lacaba maaha laakiin waa calaamadii way jirtaa waqadima liarbacin madayn afar beri markay ka tagtay midilxij ayuu nabiga calayh salaam soo galay ayib wa amara asxaabahu asxaabtiisa wuxuu amray an yuxawilu inay bedelaan oo wareejiyaan iraamahum ixraamkooda xajka bicumrata inuu bedelaan ilaa man kaana macahu lhadi waxaan hadyo wadan oo dhan saasa lagu xukumay qala xadana mxamed bn muana wbashaar qala xadana maxamed bn jacfar xadana shubaxa xadana cubaydulah bn mucaad walafdullah xadana abi qala xadana shuba an xakam can mujaahid can ibn cabaas radi allahu canhuma qaal qaala rasul lah sal slam wuxuu hadihi cumratun tan cumro wey istamtacnaa biha aan ku istimtaacnay cumro aan ku istimtaacnay wey waxuu la hadlaya saxaabadiisii nabiga calayhi salaatu wasalaam aan hadyada wadin asaguse markuu laga hadlaayo xaj iyo cumro laisku daro macna tamatuc buu qabaayoo hal safara ayuu xaj iyo cumro rasuulka isku daray oo kaga faa'iidaysta faman lam yakun cindahu alhadyu ninkaan hadyo wadin falyaxilla alxilla kullah ha xalaalooda xalaalow dhammaystiran faina alcumrata qad dakhalat way gashay fi lxaji xajkii bay gashay oo bilihii xajka la cumraysan kara ilaa yowmi alqiyaama xadaana maxamed bnu hanna bn bashaar qaala xadaana maxamed bnu jacfarin xadaana shucba qaala samictu abaa jamrat albidaci nas bn cimraan qaala tamatactu waan tamatucay oo ashhuru xaj baan intaan cumraystay baan tamatucay oo xalaaloodo xaj ka sugay fanahaanii naas dad baa iga reebay can dalika arrinkaas dad baa iga reebay oo yidhi tajcaluu xajaka makiyan ma reer makaa iska dhigaysaa faataytu ibna cabaas baan u imaaday fasa'altu can dalika arrinkaasaan weydiiyo waxaa waa lagu haystaa arrintaasaa lagu haystaa inaan cumraysan karo bilihii xajka fa amaranii biha wuu amray ha ka dhegaysanina samee buu yidhi qaala uma alaqtu waxaan aaday ila lbeyti markuu cumradiisii bogay oo xalaaloobay masaajidkii baan aadayoo fanimta xoogo la sadhex saaxday kacbadii ama xaramkii faataanii aatin waxaa ii imaaday mid imaaday fii manaami hurdadii bay ruyo yaa laygu yimidoo qof baa ii imaaday faqaala wuxuu igu yidhi cumratun cumratuka cumratun cumradaadii waa cumro mutaqabala la aqbalay wa xajkaadana mabruurun mid la ilaaliyo loo baarifalay wey ah, uu bishaareeyey qaala faataytu ibna cabaas baan u imaaday faahbartu biladii ra'aytu ruuyadan ku ruyoodaan arkay waxay waafaqdeen ruuyadaasi fatwadii ibnu cabbaas in ashhurulxaj la cumraysan karo oo walow xajkiiba ha soo dhowaado wakhtigiisii faqaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas allahu akbar allahu akbar waa kibaartay farax darteed sunnatu abilqaasim hiya sunnatu abilqaasim abilqaasim sunnadiisii weeye qowligii in ashhur xaj cumro lala imaan karo la cumraysan karo waa hadyigii iyo sunnadii nabiga calayh salaam saxaabada uu ku yidhi weliba wuxuu ku daray kama fii saxiixi albukhaari ibnu cabaas faraxii uu farxay yaa wuxuu yidhi aqim cindana xogow nala joog buu yidhi waxaan kaa siinaynaa sahmi baan ku siinayna xoogo xoolaan ku siinaynaae hanaga tegin buu yidhi bisababi bishaara ruyadaa uu ku riyooday ee waafaqday fatwadii ibnu cabbaas ayuu wuxuu leeyahay waaban ku abaalguday baabu taqliidi ilhadyi wa ishcaarihi cinda alixraam hadyadii oo loo kuul xidho xoolihii hadyada xaramka loo soo waday oo luqunta loogu xidho calaamo tusaysa in xaramka loo wado xoolihii xaramka ay yihiin waishcaarihi waliba in kuruskana laga calaameeyo laga jeexo xoogow dhiig yar laga daadiyo cindal ixraam marka la xarmanayo waa laba calaamo oo kamida mida shacaa'irta shacaair alxaj bay ka yihiin iyo shacaair alxaj bay ka yihiin islaamkii ka hor baa la samayn jiray islaamkana waa sugay in neefka hadyada xoolaha kale isku sumad aynan ahayn qurquro luqanta loo geliyo ama calaamo la tusaayo inuu yahay calaamadan calaamo xoolahan xaramka inay yihiin qofkii arka asagoo baadiyaha xaramka u kaxayn qofna u dhowaan mahayo halkaa kuruska midigta aanagti saa looga yar saro ayaa dhiig yar laga daadinaya dhiiggaas haddeena waxaa loo marin kaba iyo wax saas oo kale ah luqunta lagu xidhi xaddaana moxamed bn muana wibnu bashaar jamiican can abi cadiyin ibn abi cadiyin qaala ibn muana wuxuu xaddaana ibn abi cadiy maxamed bn ibraahim weeyaan can shucba can qataada dicama can abi xasaan can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala sallaa rasuulu llahi sal slam duhra nabigaa duhur tukaday bidilxulayfa uma dacaa binaaqatii hashiisii ayuu u yeedhay fa hashiisii buu yidhi keena faashcaraha markaasuu kuruska ka jeexay fii safxati sanaamiha kuruska ballaciisa alayman midigta kuruska midigta yuu ballaca saa u jeexay wasalata dama dhiiggii buu ka soo murdiyey saa oga tiray waqalladahaa luquntana wuxuu ugu xidhay naclayn laba kabo uma rakiba raaxilatu hashiisii gaadiid ahaan ugu u saara ayuu fuulay falama istawad bihi cala albaydaa meeshii baydaheeda bannaankeed markay hasha la istaagtay ahla bilxaji xaj buu ku dhawaaqay shahaydka hadda waxaa loo keenay xadiidka waan soo marray waa taqliidka iyo ishcaarka lo iyo geel iyo ari intaba waa lagu samaynaya qaar culamada kamida ah waxay qabaan inaan la ogoleen liannahu mula bay dhaheen waa mule iyo suura nahaan rasuullah can ilmula laakiin arrinta ayada waxaa weeyaan nas saxiixoo sariixa oo maxalkana ku cad in lala aado maaragtay aqiisa ama cumuumaat nusuus lala aado arrinta ayada sax ma aha ay culamada qaar leeyihi isku niqaashaan waxay kaloo ka hadlaan ariga qaarkood waxay leeyihin ariga kuma jiro xoolaha leanna ariga ooma adkaysan karo ishcaar lakiin xadiidka caaisha radi allahu canha nabiga calayh isalaatu wasalaam mar mararka ka mida inuu ari hadiye u diray taqliidna uu sameeyey ishcaar xadaثna mxamed bn muhanى qala xadaثna mucaad bn hishaam qala xadaثna abi can qataada bi hada اlisnaad bimacna xadiiثi shucbata hayra anahu qaal ina nabiy اllahi sala اllah alay slam lama ataada alxulayfa markuu yimid waa miiqaadkii ahlulmadiina ay ka soo xarmanayeen walam yaqul ma dhihin salla biha duhra buu tukaday qala xadaثna mxamed bn muhanى wbashaar qala ibn muhanى xadaثna mxamed bn jacfarin qala xadaثna shucba can qataada qala samictu aba xasan alacraj qala wuxuu yihi qala rajulu min bani hujayn ba wuxuu yidhi ibn cabaas wuxuu ku yidhi ma hadi lfutya ibn cabaasow fatwadan iyo jawaabahan aad bixinayso dadka su-aalaha ku weydiinaya inaad ka jawaabayso allatii fatwada qad tashaqafat qalbiga dadka gashay qad tashaqafat shaqafka waxaa la dhahaa qalbiga wixii gala qad shaqafaha xuba qad tashaqafat qalbiga galay ow amate wuxuu yihi tashaqafat shaqabkuna waa khilaaf shaqab baa dhacay mukaafaxatu shaqab soomaa maqle iska mukaafaxatu shaqab marka tashaqabat bilnaasi dadkiina khilaaf gelisay fatwadaadan dadka khilaaf ka gelisay dadka qaarna quluubtoodaba gashay ee qaateen maxay tahay oo ah ana man daafa bilbeyti faqad xalla masaladii soo marra weeye dawaafulquduum baa lagu xalaaloobi ninkii gacbada dawaafu xalaaloobi warkan oo dadkuna isku khilaafeen qaarna qalbigooduba gashay maxay tahay faqaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi sunnatu nabiyikum nabigiinna sunnadiisii wey sala allah alay slam wain zacimtum abad sheegtaan in khilaaf yahay iyo kadaa yahay abad sheegtaane ugu inkirtaane waa sunnadii nabiga buu ley ibnu cabaas radi allahu canhuma halkuu ka qaadanaya marka waxaa weeyaan ama tamatucii saxaabada ay tamatuceen markay dawaafka la imaadeen ay ku xalaaloobeen buu u wadaa ama aayaddaas oo dee nabiga calayh salaam baa dalaaladeeda sharxay marka laakiin kuma cadda kuma cadda saxaabado dhanna way ku khilaafeen وxadثnي أحمد بن سعيid الdاrمي qال xadثna أحمد بن إسحاq xadثna hmام بن yaحyى can qتاadة can أbي xasاn qaala qiila لiبن cabاs ba waxaa lagu yihi ina hada الأمra amarkan qad tafashagan binnaasi dadka ay ku kala tageen dadka kala geeyey oo ah man daafa bilbeyti ninkii beytka dawaafa faqad xalla xalaal buu noqday qad xalla xalaal buu noqday addawaafu cumra dawaafku markaad leedaha waa lagu xalaaloobi dawaafuulquduum ma cumra su-aal baad ka dhegaysan kartaa ayib faqaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas sunnatu nabiyi kun wain zacimtum ama zacamtum ama wain raqimtum wain raqimtum raqima soo maa in raimtum takallam raqime eh, ahayd waxaan sacamu ku hay waa raqiima wain raqimtum yacnii abad arrintaa abad kohotaane abad kohotaanoo sankiina ku booroobe sunnata nebiyikum wey wain raqimtum yani irqaam iyo inkaar iyo raddi naftiinaba maarata raddi ba aynugu noqotee qal xadana isxaq bn ibrahim abarana maxamed bn bakr abarana mjuraj abarana cada qaal kana ibn cabaas wuxuu yaqulu kii dhalaa yaduufu bilbeyti xaajin qof xaj u yimid kacbada ma dawaafo o walaa hayru xaajin iyo qof aan xaaji ahaynoo cumro ku yimid ilaa xalla uu xalaaloobi wata qaacidadiisa kacbada ma dawaaftay dawaafkaa taxallul baa ka dambeeya qultu licadaabaan waxaan ku idhi min ayna yaquulu dalika xaggee buu arrinkaasi ka keenay oo warkaasi maxaa ku xumbaanay qaala wuxuu yidhi min qowlillaahi tacaala buu ka soo qaatay uma maxiluhaa ila albayt alcatiiq qaala qultu waxaani faina dalika bacda almucaraf waayahay maxiluhaa ila albayt alcatiiqdan waxaa weeye xalaalowgu waa baytulcatiiq baa lagu xalaaloobidan waa bacd almuxaraf ee bacda wuquufi carafa carafa markii la istaagay kadib wey soo maha faqaala wuxuu yidhi daawu ninka la yidhaahdo cataa kaana ibnu cabaas isagu yaquulu wuxuu dhihi jiray huwa taxallulku bacda almucarafi carafa markii la istaaga kadib dawaafka loo imaanayo waa lagu xalaaloobaya dawaaf ifaadaha wa qablahuna waa lagu xalaaloobaya dawaafulquduumka ma aha mucaraf shardi maaha wa kaana yaahudu dalika min amri nabiy warka amarkii nabiga calayh salaam oo saxaabada xiina amarahum uu amray an yaxiluu fii xajat alwadaac saxaabadii nalka imaadeen say u socdeen oo shab markay kacbada dheheen oy dawaafeen xalaalow zamanin haa aayaddana ku darso uma waxilla ila albayt alcatiiq ibnu cabbaas halkaasuu ka soo qaatay baabu taqsiiri fi alcumra cumrada oo timaha la gaabsado acmaasha cumrada iyo xajka waxaa ka mid ah in timaha la gaabsado ugu dambayn ama la xiirto altaqsiir fi lcumra wuxuu u leeyahayna waxaa weeyaan hadday cumro keliya ku tagto waad xiiran kartaa laakiin haddaad umradaasi dhawaaf aj waxaa ujeedaa cumradaa hadduu xaj ka dambeeyo xajkuna soo dhow yahay xaj kale uu asagana hadhow u baahan yahay tima in la xiiro inaad marka hore cumrada aad timaha gaabsataa fiican kadibna dayna dawaafka marka dambe xajka aad soo gebagabayso aad timaha xiirato sidaasaa afdaloo fiican qaala xaddaana camru naaqid qala xadana sufyan bn cuyayna can hishaam bn xujayr can daawuus qala qaala ibn cabbaas qaala li mucaawiya mucaawiya bn abi sufyaan baa wuxuu ugu yidhi buu le ibn cabbaas baa hadalka wata acalimta ma ogtahay ibnu cabbaasow anii qasartu inaan u gaabiyey min ra'si rasuulillaah nabiga timihiisa inaan gaabiyey calayh salaam oo aniga u jaray cinda almarwa buurtaa marwa agteeda bimashqasin waran ama muxuuha eeba yar oo leeb ahaanoo mandiil ku wadata mandiil af badan yaan timaha timaha kaga gaabiya nabiga calayh salaam marwa dee marwana waa meesha ugu dambaysa ee markaad istaagto aad xalaaloobayso safaad ka bilaabi sacyiga marwana waa lagu dhammeen saa markii dawaafka u dambeeyey toddobaad aad marto marwa joogto timaxiirashan baa ku hadhay walidaalika ad arkaysaa ilaahay haddadanba dad xujayda ka midoo manqasya la taagan marwa oo halkaa timihii ku xiiranaya o timihii ku daadaadinaya yaad arkaysaa marka nabiga calayhi salam de meeshaasi marka waxay iska ahed meel iska bannaana xaramka masjidkana way ka baxsadeen waagi hore saxyiga bayna safa walmarwa halkaasaa timaha oogu xiiray nabiga oogu gaabiyey buu le mucaawiya bin abi sufyaan faqultu lahu waxaan ku idhi buu le ibna cabbaas laa aclamu ma ogi haada warkaas ilaa xujatan calayka aduu xujo kugu yahay oo mucaawiya wuxuu qabay ashhur alxaj inaan la cumraysanin buu qabay oo la tamatucin oo eh, hadhow xaj haddana aan la aadin ah, tanuu qabay oo warkii khulafadii kale cumar iyo cumaan iyo ayuu raacsanaa marka waa kano waxaad leedahay nabiga alay slam baa tibaha u gaabiyey cinda almarwa masaladan marka kow cinda almarwa nabiga calayh salaam goormaa timaa lagu gaabiyey ma noqon karto xajatulwadaac qaطcan maxaa yeele xajatulwadaac nabiga calayh salaam timihiisa kow qasri may aheene xalqi bay ahaayeen horta lama gaabinina waa loo xiiray laba marwar nabiga alayh salam timaha looguma xiirine mina loogu xiiray nabiga calayhi salaatu wasalaam mina loogu xiiray waa kii qaybna siyaabo qaybta kala dhihi jira saxaabada u qaybi timaha salawaatu ullahi wasalaamu calayh timihiisa mubaaraka ehe barakaysan taa marka xaajatulwadaac maaha waxaa kale oo ayaduna meesha ayna soo gelaynin cumratulxudaybiya dee nabiga calayh salaam mau soo gaarin marwa oo waa kii sulxulxudaybiya halkaa xudaybiya ku taxallulay cumrat alqadaa waa yimid nabiga calayh salaam waa cumraystay waa ku taxallulay laakiin mucaawiya bin abi sufyaan cumrat alqadaa mucaawiya bin abi sufyaanoo latimaha nabiga u gaabiyey cumrat alqadaa muslim ma ahayn ma soo islaamin oo waxuu soo islaamay fatxu maka ayuu soo islaamay mucaawiya bin abi sufyaan marka cumrat alqadaa oo sanadka toddobaada muslim muuna noqonin muuna soo islaaminoo saxaabada ka mid may ahayn taana halka ka saaroo cumrat alqadaa ma aha maxaa kuu soo haray cumrat aljiciraana markii nabiga cala slam maka uu furay waa kii aaday sala allah aleh wasalam hawaazin iyo daa'if iyo dawdaas iyo soo noqodka uu soo noqday xunayn xoolihii la qaybiye jiciraana meeshii lagu qaybiyey buu soo cumraystay nabiga calah salaam intuu habeenimo soo cumraystay oo dawaafkii kacbada iyo sacyiga la yimi timihii uu marwo ku gaabsaday ayuu isla habeenkiiba jiciraana kusoo naqday kabaa'itin sidii qof xaloo dhan halkan joogay ahaan buu waagi markii la baryayba waa ka nabiga weeshii buu joogaa uu la joogaa taa unbaa ka tilmaami karaa oo mucaawiya markaa saxaabi jaliila uu ahaa oo muslim ahaa saxaabada la socday markaa uma lagu tilmaami karaa dayb jiciraana marka uu nabigu cumraysanayo waa ashhuru lxaj bishii dilqacdo weeye bishii dilqacda aakhirkeedii yuu nabigu howlgalkii soo dhammeeyey dilqacdana waxay ka mid tahay ashhuru lxaj xajkiina ma xajinin nabiga calayh salaam howlo badan baa reebay saas darteed markaa iyada ah ashhurulxaj buu nabigu cumraystay oo tamatucay oo la yimid mafhuumka tamatuca laguma magacaabo oo tamatu cumro keliya intaad cumraysto cidaada inaad aado laguma magacaabo laakiin alcumratu fii ashhur اlxaji way soo gashay wahada raddu calaa mucaawiya buu leyahay ibn cabaas qaala xadanii moxamed bnu xaatim qala xadana yaxya bnu saciid can ibni jurayjin qaala xadana alxasan bn muslim can daawuus can ibni cabaasin ana mucaawiya bn abi sufyaan akhbarah qaala qasartu can rasuuli اllah nabigaa ka gaabiyey timaha sal slam bimashkasin ayaan oo gaabiyey mandiil wahuwa cala almarwati marwa isagoo jooga aw ra'aytahu yuqasaro sao loo gaabin canhu xaggiisa bimashkasin wahuwa cala almarwa xadaana cabdilaahi bn cumar alqawaariiri qaala xadaana ibn cabdilaclaa qaala xadaana daawuud ibn abi hindin can abi nadrata almundir ibni malikin can abi saciidin alkhudriyi sacd bni malikin qaala kharajna maca rasuuli اllah nabiga miciisaan baxnay nasraku annagoo ku dhawaaqaya nasruku ku dhawaaqayna bilxaji xaj suraakhan dhawaaq oo labayka allaahuma labayka xaj ku dhawaaqayna falamaa qadimnaa maka markaa soo gallay amaranaa wuxuu nabiguna amray an najcalahaa inaan xajkii u bedelno cumratan cumro ilaa man saaqa alhadya dadka hadiya wado mooyeene falamaa kaana yowmu tarwiya markii la gaaray waruuxnaa ilaa mina aan mino u dhaqaaqnay ahlalnaa bilxaji xaj baan xarmannay marka waa tamatuc fii ashhuri alxaji ilى اxaji lagu tamatuco وxadaثna xajaaج بن شhaaciri qal xadaثna mclى بn asadin qal xadaثna whayb بn khaalid can daawuud بn abi hindin can abi nضرة الmundir can jaabir بn cabdالlahi وcan abi saciidin الkudriyi radي الlah canهuma qaala qadimna mca الnabiy salى اlah عalيه waslm anagoo nabiga la soconaa soo galnay wanaxnu nasrqu bاlxaji suraaha marka dhawaaqa xajka iyo cumrada iyo talbiyada lagu dhawaaqo waa sunno weeyaan sunno weeyaanoo kor loo qaado ragga gaar ahaan xadaثna xamed بn cmar الbakraawi qala xadana cabdulwaaxid ibnu ziyaadin can caasimin can abi nadrata qaala kuntu cinda jaabir bin cabdilaahi baan ahaa faataahu aatin nin baa u yimid faqaala wuxuu ku yidhi ina bna cabaas cabdulaahi bnu cabaas iyo wibna zubayr cabdulaahi bnu zubayr ikhtalafaa way iskhilaafeen fi lmutcatayni bay isu khilaafeen labadii mutco waa mutcat alxaji iyo mutcat nikaax mutcat alxaji oo cumradii in lala imaado fii ashhur alxaji oo kadibna xaj la aado iyo mutcatu nikaax oo ah annikaaxu bimudda in haweenayda lagu guursado muddo kumeel gaara intaasaan qabaynaa xoogowana hoo kadibna waan kala tegaynaa waxaa la dhahaa muta la dhahaa mutcatu nikaax faqaala jaabir baa wuxuu yidhi facalnaahuma labadaba waan samaynay maca rasuulillah nabiga maciisa uma nahaanaa canhumaa cumar baa naga reebay falam nacud lahuma kumaana noqonin marka cumar ma reebine mutcatu nikaax kow waxaa la reebay oo la reebay meeshii la dhihi jiray ghaswatu khaybar kadib fatxu maka ilaa markii u dambaysaba taxriim abadi ah la xarimay amaa cumrada oo ashhur xaj la cumraysto taa iyadu cumar radia allaahu canhu waa soo maray wuxuu diidanaa uun in hal safara laba camal lala imaado oo lawada imaado min baabi khayr badsi iyo kacbada iyo xaramku ha ahaada mid camiran waa kaa ku soo taawili baabu ihlaalu nabiy sal slam wahadyihi ihlaalu nabiy sala allah alayh wasalama wa hadyihi aan kusii soconno wtigadhamaada wallah aclam bilahi towfiiq sala allah waslm ala nabiyina mxamed